khudbad inay ka qaybgalaan haddee taam bay tabac u tahay ragga inay ka soocmaan oysan ku dheehminna hadde waa masala diinadoo asaloo la yaqaano oo xugum sharcioo asagu madax bannaan oon gooni ku ahayn ciidda meel walba rag iyo dumarku waa inay kala socnaadaan oon laysku labin xadaanii aburabiic الزahraaniyu wasmhu sulaymaan bnu daawuud xadaana xamaad yacni bna zayd xadaana ayuba sakhtiyaani can muxamed bni siriin can ummi caطiyata alansaariya radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi gabadha ummu caiyaa amaranaa tacni الnabiya nabiga wuxuuna faray an nukhrija inaanu saaro fi lciidayni labada salaadee ciid ciidda carafiya midda ee ciidda fitri ee soonka ka dambaysa alcawaatiqa gabdhaha yaryarka afoodlayda alcawaatiq waa jamcu caatiq hayatowna waa gabadha yartae markaasi aan qaan gaadhin laakiin gorobeyska ee markaasi nagafka ee foodlayda yar weynaatay ah qolyana waxadhem waa markayba qaan gaadho welina aysan guursanin en la aqalgeynin weeye cidqiga loo jeedana waxaa waxay ka xorowday hawsha guriga hawsha guriga iyo jikada iyo adeegii badnaa ee fodaydu adeegi jirta ka yar weynaatay oo waa gashaanti guurmeer ah marka walina sidaasay sheegayaan almuhim gabdhaha yararkee markaasi aan guur gaadhin aan la guursanin wey iyo wadawaati alkhuduuri kuwa u saaxiibka ah gabdhaha maqabiyaadka ee lagu ilaaliyo ee waaweyn jamcu khidrin waana asturka iyo dahaadhka gandoobka wa amara nabigu wuxuu faray alxuyada gabdhaha dhiigga qabeen daahirka ahaynna an yactasilna inay ka dheeraadaan oy ka fogaadaan musalla lmuslimiina muslimiintu goobtay ku tukanayaan ay ka fogaadaan bimacnaa salaadaa loo jeeda musallaha maha waa salaada makaanu salaa meeshaa la taagany lagu tukanaya unbay ka baxayaan garoonkii qayb kamida ayay tagayaan wey idan umu caiya waxay inoo sheegtay nabigu inuu faray an nukhrija fi lciidayn alcawaatiqa dumarkii waaweynaa lagama hadlaayaba waxa laga hadlayo waa dadkii aan haaliban bixi jirin ee dumarka ahaa alcawaatiq gabdhihii yaryarka ahaa wadawaati alkhuduuri kuwii maqabiyaadka ahaa iyo gabdhihii dhiigka qabay ee xuyadka ahaa saddexdaa kooxoodba nabigu wuxuu faray in la saaro oy ciidda tagaan oon guryaha aysan ku hadhin waa dadkii mudnaa in guryaha loo daayo aysan dhaqaaqin ee dumarka ahaa ayuu nabigu saarahayaa taa macnaheedu waxaa weeye ruux hadhi kara oo meesha musallaha ciidda tegi kara ma jiro xadaana yaxya bnu yaxya abu bakr qaala ahbarna abu khaytamata aljucfi زهير بن معاوية عن عاصم ابن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين محمد ولا شيوي عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قال وحيتر kunaa nu'maru waxaa nala fari jiray horaan waxaynu soo mar riwaayadii maxamed siiri can ummi caiya axadka faraya amraya inuu yahay suubanaha calayh isalaatu wasalaam kunaa numar waxaa nala fari jiray bilkhuruuji fi lciidayn haddaan dumar nahay waxaa nala fari jiray inaan ciidda baxno oon labada ciidoodba aanu tagnoon ka qaybgallo wlmuhaba'ata wاlbikra bay bacdu nusu qorayaan wlmukhaba'a midda maqabiyadana waa la saari jiray iyo walbikra midda yaree aan wali guursanin ee marka cawaatiqda oo kale ah qaala waxay tii mucaiya kuwa dhiigga qaba yakhrujna way baxayeen fa kunna waxay ahaan jireen khalfa annaasi dadka gadaashooday ahaan jireeno salaada ma aysan tukan jirin dadkana maysan dhex istaagi jirin yukabirna maca annaasi dadka ayay la takbiiran jireenoo adkaarta la qaadi jireen idan in nabiga calayhi salaatu wasalaam amar cad uu fari jiray dumarka in la saaro gabdhaha waaweyn kuwa la guursaday kuwaan la guursanin gabadha bikaaradaee inanta ah midda maqabiyadee gandoobka ku jirta kuwa dhiiga qaba kulli inay meesha tagaan oo ka qayb galaan khayrkaasi ayaa meesha ku jira wlmuhaba'atu marka nu'maru bilkhuruuji walmukhaba'atuna waa la fari jiray iyo walbikumi midda bikaarada qabto وكانت المخبأة وذا قدروا إلى وكانت المخبأة والبكر والحيض يخرجن marka sidaasay qolyana sidaasay markaa ka hadlayeen idan waxaa ku jira in gabdhaha muslimaadka la saaro oo dadko dhanba ay baxaan waa ariiq nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waana sunno mudan in la tixgeliyo oon laga tegin sidaa darteed ba sayidina abubakar iyo cumar iyo caliy baa hawshaas aad ugu adkaayeen waxaa kaloo ku jira gabdhaha muslimaadka ee dhiigga qaba ilaha inay xusi karaan oo adkaarta iyo takbiirta iyo tasbiixda wixii adkaaroo dhanba ay la iman karaan sida adkaarta aroorta la akhriyo kuwa la akhriyo galabkii adkaaru noomkii wixii marka adkaara ama xusa ama alla weynaynah in ay u fasaxan yihiin loo diiday ee masaladu dhibka badan waa qur-aanka inay akhriyaan ama ay qaadaan midaas وxadثna cمر الناqد xadثna عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي xadثna هiشام يعني بن xasاn عن xفسة بنت سيrين عن أم caطية qaala waxay tidhi gabadhaasi أmaranaa rasuul الlah rasuulka ilah wuxuuna faray an nukhrijahunna dumarka inaannu bixinno fi اlfiطri ciidda soonfureed iyo walaadxa midda carafaba ciidda carafiyo ciidda soonfurba inaan bixinno oon dumarka saaraana la faray yaan saaraynaa an nukhrij alcawaatiqa gabdhaha yararkan weli guursanin walxuyada kuwa dhiigga qaba wadawaati alkhuduuri kuwa maqabiyaadka ee guriga goonida lagu asturo lagu qariyo fa ama alxuyadu kuwa dhiigga qaba miya fayactasilna way ka fogaanayaan asalaata salaadday ka fogaanayaan idan tan dambaa kuwa caddaysay macnihii hore looga jeeday muxuu ahaa xadiidkii riwaayadii hore وamara اlxuyada an yactazilna musala اlmuslimiin musala اlmuslimiinta in looga jeedo salaada qudhigeeda laakiin musallaha wayba joogaanba wayashhadna اlkhayra khayrkay ka qaybgelayaan khayrka ayay ka qaybgelayaan iyo wadacwat اlmuslimiina muslimiinta alla barigooda iyo meesha ay ku ducaysaan ilaahay ay ku weynaynayaan bay ka qaybgelayaan iyo higilka iyo muuqaalka islaameed qultu waxaan idhi yaa rasuullah rasuulka ilaahayow ixdaana midaayo laa yakuunu laha jilbaabun midaanno oo dumarka muslimaadkee tira ha baxaanoo ha tagin ciidda aad tidhi inaysan helin baa laga yaabaa jilbaab weyn oo madaxa ay saarto oo cawrada ku asturto maxaa la samaynaya qaala subanow wuxuu yidhi litulbishaa ukhtuhaa walaasheed ha caariyeyso min jilbaabiha dharkeeda ha tabal caarayso ha ka soo ergisato ayadu maro weynoo xijaab ay ku asturta haddaysan lahayn walaashida dariska ah ha ka soo ergisato ayaduna ha mar hadday dhar heli karin ha iska joogtanaba ma dhihna soo ergiso tabalcaarayso dariska ka soo qaado ku soo ciid kadibna soo celi litulbisa ha huwiso bimacnaa ha ergisa wayo ha tabalcaarayso ukhtaha walaashid min jilbaabiha jilbaabkeeda qaybka dharka ay qadanaysa marka iyadu aynay isticmaalayna wey jilbaabka kuu yaalle ee adugu kuu yaalla walaashaasii ha ku soo ciidow ee ma aha ay qabtay ha la gasha ma aha hawshaa looma jeedo marka ee ku saabsan in la saaro dumarka oo dhammaantood aan waxba laga tegayn sagiiri kabiirba waa ariiqii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa ariiqatu abi bakar wa cumar wa caliy baa ku adkaa kadalika cabdullahi bni cumar iyo saxaabadu waa ku adkaayeen madaahibta ku jirta marka ilaa shan madhab baa la sheegaa hal madhab baa ka waafasan xaqa ka waafasan wixii kale waa iska ijtihaad wadaadda ku ijtihaadeenoo khaldame weeye saa darteed xadiidka daahirkiisa iyo nusuusta baabka ku timid waxaa khilaafay curwat bnu zubayr iyo nakhaci iyo qaasim muxamed iyo wadaadka la odhan yahy saciid alansaari taabiciinta afarta ah waxay odhan jireen maalinka ciidda ah lama saari karo dumarka waa inay guryahooda joogaan ragga iyo dhallinyarada iyo caruurta unbaa bixi mayo dumarku ma bixi karaan bay odhan jireen idan waxaa loo arkay inay tahay mukhaalafa lisunna oon macno lahayn wadaaduhuna waxaa lagu xambaaray inuusan xadiidku soo gaadhin sidaas in looga yidhaahda roon waxaa soo haray wadaaddaha qaba bixitaanku inuu asal bannaan yahay xugum si isku khilaafay qolya waxay waa waajib in la saaro dumarku maalinka ciidda ay baxaan sida ragoo kale waajib weeye ragga sidaa ku tegay waxaa ka laga guuriyo sayidina abubakr sidiiq oo daahiru nusuus ay tusayso waxaa ka mida waxaa ka mida oo aad weliba ugu adkaan jiray waxaa ka mida ibnu idan asagu markaa saas laga wariya waxaana doortay ra'yiga asaga ah ibnu xasam addaahiri waxaa kaloo dooranaya shekh islam ibnu taymiya waxaa dooranaya maxamed ismaaciil amiir asancaani waxaa kaloo sidaa maray showkani sadiiq xasan khan waxaa maray sheekh albani waxaa maray sheekh ibnu cuaymiin ragga adoo halkaasay ku dhabaabiciyeen waana daahiru nusuus nusuustasay u badan tahay waxay tilmaamaysaa rag iyo dumarba maalinka inay baxaan inay waajibtay maxaa yeele amarka nebi maxamed laa saarifa lahu umirna kunaa nu'maru hawl joogtaa oo weliba nabigu fari jiray oo xataa kuwii mudnaa inay iska joogaan dhaqan ahaano iyo caad ahaan marka la fiiriyo dumarkii dhiigga qabay ahaa maqabiyaadkii la asturay la qarinayey wuxuu dhanba nabigu bannaankaa la geeyey marka nusuustaas meel laga maro oo ma jiraan waxaan ka ahayn qiil in lagu eh, dacwoodo xadiikuma soo gaarin waxaan ka ahayn qolyana waxay yidhaahdeen waajib mehe waa sunno waajib meehe waa sunno waa sida loo badan yahy jumhuur ahlicilmi u badan yihiin wixii ka dambeeyey saxaabo siday u badan yihiin weeye qole waxay dhaheen waa makruuhun bacda annebiy waagu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam sunnay ahayd ama way banaanayd ama waajib baa la yidhaahdo bacdamaa nabigu uu geeriyey calayhi salaatu wasalaam dumarka in la saaro meelaha ciidda ay tagaan waa karaaha yidhaahdeen oo maxaad leedihiin baa leeyay waxay leeyihiin nabigu wuxuu ku cilay oo sheegay gabdhaha muslimaadka ha baxeenoo ha ka qaybgaleen khayrka iyo muslimiinta baryadooda ha ka qaybgaleen baa la yidhi baryahan waxay leeyihiin wixii nabiga ka dambeeyey dumarku waa fasahaadeen adduunku waa fasahaaday khayr bay iska daaye shar bay meesha kala soo kulmaayeen bardoodan iyo cawro la muujiyo iyo qayb kamida mida inayban guriga ku soo noqonin maalinka intay dhaan waa ciid yahaan meelaha bardoodan cawradooda ay muuqato fasaad kalaba ka dhici kara nabadii iyo khayrkii jiray xilliga nebi xadda ma jiree dumarku inay baxaan waa karaahay dheheen wali ku dhufteen nimanna waxay dheheen waa sunnana dhihi waa karaahana odhan waajib weynana dhihi mayno lakin leenahay way bannaan tahay qolyaha ra'yigoo daciif kuwii karaahayina warkooda waxba kama jiraan maxaa kuu soo waa mustaxab yidhi oo amarka ku xambaaray amru nadbin iyo qolyahayna waa waajib yidhi ayaa ictibaar le madhabkoodu ictibaar leeyahay ra'yiga meeqaynu maraynaa meeqa madhab ra'yiga afraad ama shanaad waxay dhaha inu kala qaadno haweenka waaweyn inay baxaan waa u sunno laakiin gabdhaha yararka mamnuuc haweenka waaweyn een weliba lahunguriyeynin ee dawaatulhaya aan ahayn ee dhalmadaayo xagga hore u batay aan dhallinyaradu fiirinaynin qolyahaas waxaa waa la saari karaa bay yidhahdeenoo ciidda way tegi karaan laakiin gabdhaha yararka ah iyo haweenka waaweyne cajabta qaba laftirkoodu ma bixi karaan bay ma bixi karaan nimankaan adigu macnihii ku hore ay qolyihii karaaha ay daliishadeen unbay un daba taagan yihiin macno badan ma sii laha waxa ay sheegaan oo dhan fidnadu waa jirta xilliga nebi maxamed alayhi isalaatu wasalaam dadkuna macsuumiin ma ahayn haba yaraato oo kala daraato asminadu iyo acsaartu laakiin waxay wax ku cileeyen dhan macna ka soo qaad ma laha waa maalin ciideed shicaarka la muujinayaa dadkan xumaanta laga reebi nin walbana gabdhihiisi iyo haweenkiisa ha ilaashado maxaarim ha raaceen ha lala tago maxaa yeele fidnadu way iska yartahay maalinka ayada ah, dhibku wuxuu dhacaa marka ciid laga soo noqdo casar la gaadho howlaha dambe idinku aad samaysaan ee baqbaqda ah ee aad dhib keenta mooyeen salaadda iyo musallaha dhibkama jiro salaadii musallayna ka hadlayne wixii dambe idinku aad samaysaan ee ciidii cidlaan baad samayn jirteen hawl annaga noo taalla ma aha adoo madaahibta dhowrka ku jira kulligoodbu marka waxaa weeye waa madaahib aan xadiidka waafaqsanayn sunna aan waxaan ka ahayn labada qowle u horrayse ah wujuubka iyo istixbaabka qaybtan dambe latulbisa ukhta min jilbaabiha asxaaba waxay isku waafaqeen jilbaabku wuxuu saaran yaho laga rabaa gabdha xaraa'irta gabdhaha xaraa'irtaa laga rabaa inama aljilbaaba cala alxaraa'iri min nisaai almuslimiin ayuu odhan jiray sayidina cumar inama aljilbaaba cala alxaraa'iri min annisaa aw min nisaai almu'minaat oo dumarka muslimaadka xaraa'irtaa jilbaabka laga rabaa xataa muuse ogolayn inay gabdhaha addoommada ah iyo kuwa xortaa isku darmadaan isku gadmadaan sayidina cumar muuse ogoleen saxaabaduna ma aysan ku khilaafin gabagabadu marka waxaa weeye xadiidku siduu sheegay oo gabdhaha muslimaadka inay baxaan oo la saaro ka qayb galaan khudbada ka qayb galaan dacwada muslimiinta raggana ay ka socmaan oon laisku dheehmin oon laisdhexgelin xadiidku way ku cad yahay tarki salaati qabla salaati alciidi wa bacdaha fi lmusalla wuxuu baab yahay in salaada ciidda ka la sunnaysan karin kadibna la sunnaysan karin masaladana waa masala khilaafiya bayna asalaf saxaabada qaarkood way sunnaysan jireen qabla salaati alciid bacdu saxaabana waa diidi jireen waa bidcay odhan jireen way isku maandhaafeen amaa bacda alciid markaad soo noqoto gurigaada ku sunnaysato iskaga tukato cidna kuu diidi mayso waxaa laysku hayo waa musallaha inta musallaha la jooga wey min asalaf waxay kala qaadeen in musale lagu tukanayay iyo in masaajid iyo guryaheenna aynu ku tukanayno haddii masaajid iyo guryaha lagu ciidayo waxay dhan waa la sunnaysan karaa qabla salaa wa bacda salaa haddii laakiin garoon la tago siduu nabigu yeeli jiray calayhi salaatu wasalaam oo garoon lagu ciidayo sunno qabliyaana ma jirto mid bacdiyana lama ogolo tafsiilka maalig ee jamaaca mara almuhim nusuusta cumuumkeedu iyo dhaqanka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo kibaaru saxaaba allaa salaata qabla alciidi walaa bacdaha xadaثna cubayd الlah بن mucaad الcambri xadaثna abi xadaثna شhucb بن xajaaج can cadiy بن ثaabit can saciid بn jubayr can ibn cabaasin radi اllah tacalى canهuma أna rasuul اllahi salى اllah عalيه ali waslm kharaja nabigaa baxay yowma adxa maalin ciid carafo aw fitna ama ciid soonfureed fasallaa ragcatayni buu tukaday laba ragcadood buu tukaday lam yusali nabigu muusan tukanin qablaha labadaas ragcadood ka hor walaa bacdaa gadaasheedna muusan tukanin salaadda ciiddow nabigu u tukaday salaadna kamuusan horraysiinin mana ka dambaysinin uma ata anisa'a dumarku nabigu u tagay wa macahu bilaal asagoo bilaal uu la socdo xalaynu soo maray xadiidkiisii dheeraa fa amarahunna gablihii muslimaadka nabigu wuxuu faray bisadaqati inay wax la baxaan oo ilaahay u dhowaadaan fa jacalat ilmar'atu haweenayda muslimadda waxay bilowday guda gashay tulqi inay tuurayso bixinayso khursaha dhagadhagaheeda ay sadaqaysanaysa dahabka ama fidada ah wa tulqi ay tuurayso bixinayso sikhaabahaa kuushadan ay bixinayso sikhaabku waa kuusha luqunta lagu xidho weeye iyo silsiladaha weliba marka aysan bir ahayn fidana ahayn dahabna ahayn baa sikhaabka la yidhaahdaa oo laga sameeyo cadar iyo geedo laga sameeyo soomaalidu reemiyiga iyo reetuuloodka waxay lahaan jireen kuul yaroo carruurta yararka loo xidho carfaysa oo marka laga hagaajiyo shay cadar iyo miski laisku daraa laga samayn jiray oo ilmuhu qoorta ku qabi jiro markaad qaaddo ama aad dhunkato kuu soo carfaaya waxaan dambe marka caagaga laga sameeyey birahan iyo gadaal bay ka yimaadeen sikhaabku marka kuusha noocaasaa la yidhaahdaa waa kuu laga samaynaya geedo udgahayoo la shiiday iyo cadar laisku daray baa laga samaynayaa intii la dhooba sidii dhoobadii oo dhexda laga dulay markay qallashaan la taxaaya marka taasaa sikhaabka la yidhaahdaa almihim waxay heli kareen gabdhaha muslimaadka xalaynu soo marray faraatigoodii dhegadhegahoodii kuushoodii dhan bay baxsheen maalinka axadkii wax la baxayna dumarka ugu badnaa xadiidka abi saciid baynu ku soo marray waxadaanii waxaa kuwa xadidka kitaba camr annaaqid xadana ibnu idriis cabdullah ibn idriis alawdi xaa waxadana abubakar ibnu naafic وmaxamed bashaar bundaar jamiican can qundara moxamed bnu jacfar qundar kilaahumaa labadoodu waa qundar iyo ibnu can shucbata bihada اlisnaadi sanadkan ay ku wariyeen naxwahu naxw alxadiid الsaabiq sanadkaadi waa maxay waa sanadkii in la maro shucbe can cadiy can saciid ibni jubayr can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma idan sida daahirka xadiidka ah in lagu socdaa wanaagsan saxaabada khilaaftayna sida abi mascuud iyo khayrkiina lagu xambaaray inaysan sunnadu ogaanin ama ay tawiil kala qaateen nawowi marka wuxuu isku dayay asagu inuu awilo xadiidka asaga ah baabu maa yuqra'u bihi fii salaati alciidayn wuxuu baab yahay salaada ciidda ah sheekh hadda wuxuu imaamku ka soo hadlay salaatu lciidayn xukumkooda wuu yaraha tilmaamay ishaara axaadiisna wuu keenay khuruujka in loo baxaana axaadiis buu u keenay sadaqada iyo khayrka maalinka in laga qaybgalana axaadiis in salaadu laba ragcadood tahayna xadiidku ku bilaabay ilaa kii u dambeeyey saasay caddaynayaan maxaa kuu soo hadhay maxaa qur lagu akhrinhayaa xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى maalikin can dabrata bni saciid almaasini can cubayd اllahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud alhudali ana cumar bn khaaab radi allahu tacaala canh cubayd illaahi lam yasmac min cumara cubayd illaahi bni cabdillahi bni cutba can cumar mursalun abu zurcat araasi waana runti idan laakiin muslim hawlaha kama qarsoone sinsaaro culus buu kugu dhufan wuxuu ku leeyahay ubaydlahi xadiidku wuxuu ka qaadanaya abuwaaqid alleyti cubaydillaahi xadiidku wuxuu ka qaadanayaa abu waaqid alleyثi buu ka qaadanayaa alxaariث ibnu malik alleyثi buu ka qaadanaya waana ku itifaaqeen muxadiثiin inuu wax ka maqlay oo la kulmay abawaaqid cubaydilah idan qisada cumar iyo abawaaqid dhex martay waxaa u soo gudbinaya cubaydillah waxaa u sheegaya abu waaqid baa u sheegaya intaasuu muslim kuu sheegayaa saa darteed xadiidku waa muttasil sa'ala abaa waaqidin layثiy cumar ana cumar bn khaaab baa wuxuu weydiiyey abaa waaqidin layثi buu weydiiyey oo muxuu weydiinayaa abu waaqidku magaciisuna xaaris ibn maalik baa layihahdaa maa kaana yaqra'u bihi rasuul اllah rasuulka ilahi muxuu ku akhriyi jiray fi اladxى wاlfitri ciidda carafo iyo ciidda soonfureed markuu nabigu tukanayo salaada muxuu qur'aan ku akhri jiray bacda alfaatixa faqaala abu waqid wuxuu yidhi kaana yaqra'u fiihima wuxuu ku akhriyi jiray labada ragcadood biqaaf wاlqur'aani اlmajiid wاqtarabat الsaacatu washaqa اlqamar suurat اlqamar iyo suuratu qaaf buu u kala goyn jiray labada ragcadood toorana suuratu qaaf buu ku akhriyi jiray ta dambana suuratu iqtarab ama suuratu اlqamar buu ku akhriyi jiray xadiidku nucaan bashiir fi sunan waxaynu ku soo marray nabigu mararka qaarkood in uu ku akhriyi jiray hal ataaka xadiiu اlghaashi iyo suuraة اlaclى fii muslim baana ku soo marra hadday kulmaan ciidda iyo jumcadu inuu labada suuradoodna akhriyi jiray oo iyaguna akhriyi jiray idan waxaa weeye waa axyaanan wuxuu akhriyi jiray suuraةu qaaf wاlqamar axyaanana suuraة اlaclى wاlghaashiya ayb su-aasha marka sayidina cumar abuwaqid uu la weydiinayo dhowr macnaha yay ixtimaasha waxaa dhici karta sayidina cumar nebi maxamed asagaa wax oga aqoon badan ma jiro intuu ku tukan jiray iyo suu u tukan jiray iyo hawlu axad oga aqoon badan ma jiree waxaa uun dhici karta in uu imtixaanayo abuwaaqid abuwaaqid dadkii dambuu ahaa ee dhallinyarada ahaa salaado badanna aan ka qayb qaybgelin dhowr ciidood iyo dhowr salaadood ka qayb galay marka baynu abuwaaqid xusuusto nabiga sunadiisa wax ka xusuusto inay imtiaan tahay waa dhici karta inay imtiaan tahay waa dhici karta waana macnaha loo badan yahay oo imtiaan cumarna wuu samayn jiray fahamka diinada ruuxu leey wuu fiirin jiray wuu moolin jiray mararka qaarkood intaad qodontuu ku fiirinhayaa inaad allow sahl tahay inay hawshu kuu saxan tahay marar badan buu samayn jiray sayidina cumar waxaa kaloo dhici karta adoo sheekha ama wadaadka labaatan sana la joogay ee markay muddadu dheeraato hawlo badanna aad gasho siyaasad iyo dowladda islaam culayskuna kugu fakado wax badan baad iloobaysaa in nabigu ciidooyinka tukan jiray howlaha guud oo dhan wuu qarsoomi kara ma aha faatixana laakiin suuraduhu raacin jiray waad iloobi kartaa ayb in marka uu ka hubsanayey oo malihiisa suu malihiisa u badnaa uu ka hubsanayay saxaabigana waa dhici kartaa ayib labada macnuun baa meesha ku jira waxaa kaloo dhici karta inuusan imtixaanaynin xaggana uusan halmaamine uu rabay xifdigiisii hawsha asagu uu hayo inuu helo wax ku taageera oo maalan qolyo isku qabteen oo sayidina cumar uu yidhi nabigu bacda alfaatixa wuxuu akhrija fi lciidayn suuratu qaaf wa suuratu iqtarab oy wadaadheen may wuxuu akhri jiray khaashiye iyo aclaa buu akhriyi jiray kadibna uu yidhi abuwaaqidoo baadu maxaad haysaa wuxuu ri jiray suuratu e, e, qaafiy iqtarab idan labada macnaba waa dhici karta sayidina e, muslim ibn xajaaj abulxusein sadan ugu khaldamin hawsha hore oodan u dhihin cubaydillaahi cumar ma gaarine xadiidku waa munqaic riwaayo caddaynaysa in xadiidka abu cubaydillah uu ka qaatay abaawaaqid buu kuu keenaya marka muslimnimaad gaadi karta ma وxadna isxaaq بن ibrahim akhbarna abu camir alcaqd cabdالmلك بn cmri xadana fulix بn sulayman can dawrة بn سacيid almazini can cubayd الlahi bn cabd لlah bn cutbة can abi waqid اleyثi can abi waaqid allayثi qaala wuxuu yidhi abu waaqid sa'alanii cumar bn khaaab cumar bn khaaab baa ii weydiiyey camaa suuraddii qara'a bihi rasuul rasuulka ilaahi ama camaa qur'aankii qara'a bihi rasuulullah rasuulka ilahi ku akhriyi jiray bacda alfaatixati fii yowm alciid maalinka ciideed faqultu cumar waxaan ku idhi biiqtarabat الsaaca waqaaf wاlqur'aani اlmajiid buu nabiga ku akhriyi jiray marka suuraة اlaclaa oo sabixismaa iyo suuraة lhaasho halataag inaad ku akhrido iyo inaad suuratu qaaf iyo iqtarab labadaasba nabiga waa laga warshaa midka saxiixaynka ku yimid baana u fiican oo saxiix muslim ku yimid wuxuu nabigu u doortay calayhi salaatu wasalaam suuratu qaaf iyo suuratu iqtarab way isku macno dhow yihiin almabda walmacaad bay ka hadlahayaan adduunku meeshuu ka bilowday iyo meesha laga keenay iyo meelasha loo socdo oo qiyaami iyo iyo nashriga xisaabta axad walba wuxuu ku beeqaami doonaa hadduu nin wanaagsan ahay hadduu nin xun ahaa qolyaha inkiray ilaahay subxaana wa tacaala bacdigiisa iyo nashrigiisa qaabka xujada loogu ogi laha iyo caqlixumadooda muminiinta meeshay ku dambaynayaan gaalada ambiyada dafiray meeshay ku beeqaamaya suuradu marka hawshaasay ka hadlaysaa macnaha iska agdhowna nabigu calayh salaatu wasalaam wuu aad buu u danayn jiray baabu ruksati fi اllacibi اladii laa macsiyata fiih fi ayaami اlciid maalmaha ciiddu ay jirto in ciyaarta iyo bardoodanka iyo xogow baytanka iyo qaalmarogatada la ogol yahay aan macsiyada ku jirin inaan xogow damaashaadno oo la yar baytamo oo la yar badboodo la bayraqo inayn dhib lahayn haddaan wax macsiya ah meesha ka dhacaynin axaadiiu tusaysay bay u baab yahay xadana abu bakr abi shaybata qaala xadana abu usaamata xamaad bn usaama can hishaam bn curwata can abihi curwat bn zub can caaisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tihi hooyadeen dakhala calaya abu bakr idiiq abu bakr sidiiq baa ii suglo aabbaheeda wa cindii jaariyatan wuu soo booqday nabigu soo booqday maalin ciideed ama gabadhiisii buu soo booqday oo soo salaamay wacindii jaariyataani anoy laba gabdhood ila joogaan laba inamood baa ila jooga oo min jawaari اlansaar foodayda ansaareed ah gabdhihii ansaareed midood waxaa la odhan jiray xamaama midood xamaama la odhan jiray oo khaarija saxiixayn baa lagu sheegay midna oo waxaa sheegay abaraani baa sheegay cafwan waxaa sheegay ibn abi dunya ibn abi dunya min ariiqi fulayx can hishaam xamaama loo odhan jiray xamaama iyo wa saaxibatuhaa wa cindii xamaama wa saaxibatuhaa gabadha xamaama loo odhan jiray iyo saaxiibteed ayaa ila joogay saaxiibteed magaceeda waxaa lagu sheegay fi saxiix fii kitaabi nikaax bukhaari iyo hayrkiiba zaynab baa la odhan jiray waan isku qabaynaa marka xamaamo lagu sheegay khaarija saxiixayn iyo zaynaboo lagu sheegay marka waxaan leey waa cindii jaariyataani min jawaari اlansaar oo midoodna xamaama la yidhahdo midna zaynab la yidhaahdo labadaa gabdhood addoommay ahaayeen ma ahayn jaariyataani waa amataan baa loo jeedaa ma ahayn gabdho madaxa bannaan saa darteedba waxaa ku timid riwaaya xadiidku uu leeyahay cinda abaraani waayri min xadiid ummu salma ixdaahumaa kaanat lixasan ibnu haabit labada gabdhood ee addoommaha midood waxaa lahaa xasan ibnu aabit cinda ibn abi dunya waxaa ku yimi min ariiqin aakhar labaduba inay uu lahaa cabdulahi bnu salaam alxabr alsraa'iili alxaafid inuu iska laabasho almuhim sidaas wey min tuhaniyaani buraanburaya maxay ku buraanburayaan bimaa taqaawalad waxay isku yidhahdeen isdhaafsadeen bihi asagaba al ansaaru ansaar yowma bucaaa maalinkii dagaalkii bucaad wixii lisu tabiyey yowma bucaad qaala caaisha waxay tihi walaysataa labada gabdhood labada addoommood maysan ahayn bimuqaniyatin heesaa maysan ahayn fannaanno maysan ahayn xogo buraanbur bay qajac ka siiyeen riwaaya cinda albukhaari tughaniyaani meesha ah waxaa ku yimid tudafifaani tudafifaani durbaan garaacaya tudafifaan riwaaya cinda albukhaari waxaa kale ku yimid wa cindii jaariyataani min jawaari اlansaari tuaniyaani bima taqaawalad meesha ah bima tacaazafat wاlcasfu waa rafcu الsawt wey waa dhawaqa kor loo qaado ee danan kale ama guuxa sida shinidoo kale ummaddeedoo kale ayb waxaa kaloo ku yimid bima taqaadafat biاlansaar taqaawalad meesheeda tacaasafat taqaadafat wixii laisku turtuuray ee weerar ahaa ee ansaar dhexmaray ree uusii ree wa cindii jaariyatani tughaniyaani ku geeraaraya bimaa shaygii taqaawalad ay isku weerareen weeye iskugu gabbiyeen isdhaafsadeen is yidhaahdeen al ansaaru goorma yowma bucaaa dagaalkii bucaad bucaadku magaciisu waa dhufays iyo qalcad ay ree aws lahaayeen magaceed wey bucaadka waxaa loodhan jiray xisni iyo qalcad iyo macaqil ay lahaayeen ree aws dagaalkan marka oo ugu dembeeya bucaad sanuu soo socday sanay ansaar dagaalamayeen ree awsay ree khasad u dagaalamayeen waxaa laandheeraho aad u badnaa ree khasraj waxaad yaraa oo tiro yaraa xaggana taya badnaa ree aws saa darteed ree macallin waxay dhahaan laangaab waa gaal ma dhaqaaqo gaalnimadu ma aha ti haddaa diinka laga baxaye wuu khayr daran yahay wuu kani adag yahay wuu dhib badan yahay ma samro bay ka wadaan almuhim ree aws way tiro yaraayeen aadna way u taya badnaayeen ree khasrajna niman laandheeroo isnacay ahaayeen oo aad u fara badan wamaca daalika iyaguna aad u kulul nimanaan isceshaday ahaayeen laakiin waa kala tiro badnaa inta badan marka la ishelo marka waxaa la jabin jiray ree aws awood baa lagu muquuni jiray waa laga badnaa haddii boqol nin bay keenayaan ama kun faris bay keenayaan shan kun baa lagu sii daynaya oo isku tayo ah mid walbana mushrik weeyaha damcuu haya laba doorshaan hadday fooda isgeliyaan kee un raynaya midka diyaargarowga badan ee xoogga badan umbaa meesha ku dambayn ila wax la idinku heliya ma jiro laakiin markaad ahlu shirki iyo ahlu tawxiid ishayaan wixii diyaargarowna aad la timaad dallana isku xidhaada aakhir u dambayna waalcaaqibatu lilmuttaqiin boqol iyo labaatan sanay dagaalamayeen dagaalkooda asalkiisana wuxuu ka bilowday yuhuud baa isu yuhuud baa isu marisa waagii dambe yuhuuddu waxay xulafo noqotay oo dagaalka la soo geli jirtay ree aws waxaa marka xulafo la noqotay oo kale niman musanyaan la odhan jiray ree musane yuhuud bay wateen ree aws carabti badnaydee ree ashjac iyo ree juhayna waxaa wateen ree khasraj iyagoo laandheer haddana waxay laba qabiil oo dhan baa meesha nimanka ree awsa in yaroo oo marka horeba qoti iska ahayd qoti meel fadhida iyo reer musanoon badnayn baa taageeraya dagaalkii markuu u dambeeyey ay ku madheen maqaawiirtii isimadii salaadiintii haliyeygii reer ansaar uu ku gacan galay dagaalkan bucaad buu ahaa waa isku xaaqmeen tii la isballansaday waxaa ley dagaalkaasina ku kala baxaynaa dhowr sanaa loo diyaar garoobayay oo nin walba wuxuu cudud iyo ciidan iyo maal iyo xeelad dagaal iyo kaarta military uu diyaarin kala diyaariyey intuusan nabigu soo hijrin calayhi salaa wasalaam saddex sano ka hor ku dhacay qabla hijrat arasuul sida raajixa ah waxaase loo badan yahay shan sano ka inuu dhacay qabla hijratihi almuhim waa dagaal dhacay bayna mabcai rasuuli wa hijratihi intuusan nabigu soo jiroonin xaggana la diray rasuulka uu ahaaye maka joogay buu dhacay saxaabadu waxay yidhaahdeen ansaar markay dagaalka dib u feeriyeen wixii ka dhashay dagaalka qudhigiisaa wuxuu ahaaba dagaal loogu gubool xaariya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam duqaydii maqaawiirta ahaa ee u talinay ree awso dhan way leedeen dagaalka waxaa hogaaminaya ree awso xaggooda hogaaminaya usayd ibn xudayr aabbihii xudayr alkataa'ib nin la odhan jiray baa hogaamin jira oo ah ree aws maalinka ninka guusha u sugay isagoo ahaa isagoo oday weyn ah oo toddobaatan jir ah iyo siduu labaatan jir u dagaalami jira marka waxaa loo bixiyey xudar alkataa'i siisaba waa guutooyinbuu hogaamiyaa nabadba ma yaqaan ree khasrajna waxaa abbaanduulo u ahaa nin loodhan jiray camr bnu nucmaan la odhan jira isaguna labaduba dagaalkayay ku dhinteen ku shiidayaan adhihi ila waa qabla islaam labaduba meeshaa lagu dilay xudayr asagu wuu dhaawacmay kadibna dhaawacga u dhintay intii la soo qaaday qaadayba ku dhintay madiina dhexdeeda ku dhintay am nucmaanna liib baa ku dhacay markuu u dambaysay dagaalku lagu foodqaaday dhahaa iyagoo ree aws la wato iyuu ninkii hogaamiyaha la dilay kadib way jabeen qays ibnu xaiim nin la odhan jiray oo ahaa gabyaagii ree aws yaa gabyo balaaya ka tiriyey xasaa ibnu aabit oo reer khasrajnahaana gabay musiibdawainteeda ku qoranta waa laisku baabaay gabaygii bay gabdhuhu qaadayaan gabaygii ay maalinka isu dirayeen ansaar markay isku riiqmeen een waxba ka hadhin duqoyadoodii waxaa ka soo hadhay cabdullahi bnu ubay iyo koox yarbaa ka soo hadhay raggii telin jiray ee xero fadhiga ahaa ee iska lahaa maamulka ee royal waxba kama soo waa wiil yar baa soo hadhay wiilashaas waxaa la waxay dagaalkaas waxay dhaheen saxaabadu gogolxaar buuba ahaaba nebi maxamed iyagoo ansaari reer awsaqaji ay buuxaan oo maqaawirta dhex fadheed buu nabigu iman lahaa hee ansaar maba islaamteen bay saxaabadu leeyihiin cabdullahi ibnu ubayo dhibku inoo geysa somayna arag boqol cabdullahi ibnu ubayoo kale ayaa ku jirtay reer khasraj konton lamidana waxay ku jireen reer aws waxaasoo marka munaafiq oo madaxweyne ah hadday soo baxaan nabigu waxma dhaqaajiyaan bay leeyihiin ilaahay baaba gogolxadh oga dhigay waaba gogoldhig bay ahaydba marka dagaalkaas marka gabayga la isdhaafsida guubaabada ahaa ee cayda ahaa ee isbaabi'intaa bay gabdhuhu qaadayaan maalin ciideed tuhanniyaani bima taqaawalat bil ilansaaru yowma bucaaa dagaalkii bucaad ka dhacay ama saldhiga ka dhacay ay qaala caaisha walaysataa bimuqaniyatayni labada gabdhood maysan ahayn fannaano heesayaal maysan ahayn hooyadan waxay kuu sheegaysaa curfiga saxaabada iyo nebi maxamed xilligay noolaayeen khinuhu inuu kala duunaa hal la iska ogaada ariiqada ahlulbidaca ama ahlu ahludalaalka dadka la yidhaahdee dhunsan ee diinta ku ciyaara dhowr cudur bay yay qabaan oy ku aafoobaan marka nusuusta la marayo salafkaana ka hadloo sheegay waa innaga ku soo marray kitaabu uliimaan jaabir bn cabdillahi alansaari oo la doodaya khawaarij saxaabay waxaad sheegaysaan bay yidhahdeen khawaarij dal ibn xabiib iyo dooddoodu waa inaga soo maray inkastoo uu toobadkana waagi dambe waxaad sheegaysaan bay dhe saxaabay ood nabiga ka warinaysaan hawlaan suuragal ahayn oo maxay tahay ruux naar galay oo la cadaabay ayaa naartii laga soo bixin kadibna la jannaynayaa baad leedihi asagana kitaabka ilaahay baa diiday dheheen wamaa hum bikhaarijiina minha bay ku dhegeen jaabir wuxuu ya yaa inakum tajcaluuna alkhaasa caaman iqra'uu in shi'tum aayaadda ka horraysa akhriya qaybta hore maxaad gadaal oga qabanaysaan ina aladiina kafaruu baa la soo yidhi low anna lahum maa fila jamiican wamilahu macahu liyaftaduu bihi min cadaabi yowma alqiyaama ma tuqubila minhum walahum cadaabun aliim yuriiduuna an yakhrujuu minha wama hum bikhaarijiina yuriiduuna an yakhrujuu an yakhrujuu minha wama hum bikhaarijiina minha walahum cadaabu muqiim aayadda wuxuu hi soo akhriya bilowga in aladiina kabaruu baa la soo yidhi yuriiduuna an yahrujuu min annaari hum bihaarijina minha saxiix idan waxaan ka rabaa iqra'uu in shi'tum maa qablaha buu saxaabigu inakum tajcaluuna alkhaasa caaman nas iyo aayad iyo xadiid macnaa gooni aan looga jeedoo laga wado ayaad ballaadhinaysaan oo meel u lahayn aad dhigaysaa salafku waxay dhaheen sidii saxaabadu sheege wakadalika min طaraaqi ahli اlbidac jaclu اlcaami khaasan wاlmuqayadi muطlaqan وتشبيه الشيء بما ليس بمثله تشبيه الشيء بما ليس مثله waa saddexdaa ariiqaba lagu yaqaanaba dib u qaad waxay ku dhumeen o dhan fi nusuus markaad marayso waa saddexdaa ariiq wey in nas macno khaasa ay gudo ballaadhiyaan in macno gudo ballanoo caama ay ka dhigaan khaas oo meel gooni ay isdhigaan laba shayoo islahayna isku qabtaan oo oon isu iman karinba waxay ku aafoobeen hooyadan u fiirso waxay ku tidhi gabdhuhu way heysayeen fannaanina ma ahayn heesayaalla ma ahayn maxaa u kala baxsan heesaaga iyo fannaanka iyo in xoogow maansa ah iyo xoogu geerara qajac ka sii waa u kala duwan yihiin limaada alghinaau cinda alcarab waa rafcu sawti muطlaqan ruux walbo codkiisa kor u qaado waxaa la yidhahdaa hina waxaa la yidhahdaa rafcu sawti muطlaqan hina la yidhaahdaa hine ayaa la yidhaahdaa noocyo badan buu noqdaa marka hadduu leeyahay laxan iyo isjajabin iyo wasan iyo hawlo isku toosan iyo kaban iyo qobka ciyaar waaqinihii muxaramkaa biijmaaci اlumma waa xaaraan midka asagaa innagu haddaynu somal waynu kala naqaanaa hebel waa heesaa waa fannaan baa lagu leeyahay geela markaad shubanayso xogow marka maansa hawleedka la yidhaahdo idgeela ku shuban ninka qaadi intaa yaqaanina tiri lama yidhahdo waa gabyaan lama dhaho waa heesaan lama yidhaahdo gabadhu markay masagada tumanayso tixay tirisoy xoogo masagada ku tuntaa jira haddii masagada beerta la falahayo xoogow maanso lagu falaa jirta beesha lagu falo hararkii iyo kabadda haweenku markay samaysanayaan xoogo bay qajac ka siiyaan carruurtii ubadku hadday ku ooyaan waxbay ku aamusiiyaan marka la guurayo caruurta yararka ee aan la rabi durba in la gureeyo ee niska intay qoraxdu qabuda inay lugaayaan oo xoogow dalaandalaan la doonahayo maanse lagu dalaandeliyaa jirta maqasha mid lagu kaxeeyaa jirta baraarka maqasha so taqaanaan maxaa lagu kaxeeyaa kaxeeya aad baa tiri soo gaabi wuxuu idhi ciidta marka lagu hayana mid baa lagu qaadaa waaban kuu sheego waxaasu maxaa laisku yidhaahdaa maansa hawleed baa la yidhahdaa haddaan xabaal qodayno haddaan beer falayno haddaan masago tumayno haddaan bakaar duugayno haddaan xoolo iyo maqal kaxaynayno awrta la wade ee safarkaa loo hesaa oo alaab loo qaadaa waa idin sidee waxaasoo dhan maxaa la yidhahdaa waa tanoo kale waa maansahawleed fanaaniimana ma ah gabyaabaata lagu dhihi maayo hebel waa heesaa lagu odhan maayo maansahawleed bale kama tirsano xisaabtii ciyaal suuqnimada ahayd heesta ciyaal suuqnimada iyo middan way kala duwan tahay soomaali baa taqaan warka inaad fahanteen baan u malaynaya intiiba hooyadu inoo sheegaysaa gabdhuhu durbaan bay iska wata waa maali ciideen nimanka haliyada dagaalamo ree ansaareed gabayo isu tiriyeen bay xoogow tirinayaan ma gabdhuhu ma ahayn fanaaniinna ma aha heesayaalla ma aha warkaa inaad fahanteen bay la tahay baashan heesta la yidhaahday ee taqaanaan ee laxan kale ee durbaanka khaaska ah leh ee jalamjalamta leh ee qobkacyaar kale ee jibinta leh ee ciyaar suqnimada ah, inay xaaraan tahay waa ijmaacu salaf alumma mana khilaafin arinta ayadaa ilaa macuunun fii diinihi ilaa macuunun fii diinihi kabni xasm wa abubakar ibn اlcarabi wabn اlqaysaraani mid walba waa macuunun fii muctaqadihi wa diinihi wa manhajihi waana goorma qarnigii shanaad bay soo ruclaynayaan qarnigii shanaad qarnigii lixaad bay taagan yihiin toddobaad rag baa taagan hawsha inaad fahantaan nimanka marka hees baa bannaanku leh maxay isku labahayaan maansahowleedka iyo iyo heesta ciyaalsuqnimada ee gabdhaha naasahooda iyo bawdahooda iyo cajaradooda iyo futadooda iyo idabdarradooda ka dhammaan la heestan xun ciyaalsuqnsuma taqaanaan khamro la ammaano iyo dhaqan xumo umbay ka sheekaysaa wax wanaag wadda ma laha la bilaabo maxaa la bilaabi miusig baa bilaabanaya isjebin baa bilaabani bari lalulaa bilaabanaysa iyo waxaadaan shuqul ku lahayn balaayo la ammaano zine lagu jeclaysiiyo wadnaha lagaala bixi kurayga oo albaab ka budin baad arki mayda fahmin inaad fahantaan baan raba waxay ka hadleen saxaabadu iyo waxaa la rabaa in la laabo diinka lagu ciyaaro waa laba kala baab walaysataa bimuhaniyatayni hawsha hadda kuma noqon waxaan ku fafaayey kitaabu اlminhaaj yaan habeen dhan ka hadla masalada iyada ah ninku u baahan faahfaahin kitaabka la ariixu اlqaasif calى ahli اlghinaa'i wاlmacaazif ha akhriyo axsan kitaab casarkeen la qoray weeyo masalada ku saabsan الريح القاصف على أهل الغناء والمعازف لذياب بن سعد الغامدي sheekh ibnu baas baa taqriidiyey culimmado dhan baa ammaanay kitaab kitaabda fiican wey cabdalla jibriin akhriya kitaabka asaga qardaawi shaydaankaa zindiiqa judeyc oo zindiiq kalea iyo nin saalim aaqafi oo asna zindiiq kalea waxaasuu ku baabixinaya gaalnimada waxaa ka mid a ah heestii noocaaseed ah ay xaaraanta ahayd ba waxaa loo sameeyey wasaaraddan la yidhahdo fanka iyo suugaanta waxa loo socdo waa maxay xoogo gabayga iska fiican iyo guurowgeenna iyo hawlaha looma socdo waa waa lagu minjaxaabsanaya edabdarrada isku soo boodkaa loo socdaa markaasaa weliba la ilaalin oo qawaaniin loo samayn oo lagu ammaani heliyey adduunka maanta waxa ka dhacay adduunkan haddaad joogtaan waxa ka dhacay waxaa laga yaabaa in isqaawinta lagugu siiyo bilad sharafeed haweenaybaa waa dhoweyday isqaawinta iyo shirkeeda inay gadato iyo waxay ku noqotay xidig baa lagu leeyahay abaalgud baa lagu siiyey meeshii abaalgudka lagu siinhaye lagu sharfaayey farxad bay la oyday iyo xoolihii la siiyey farxad waa loo sacbaynaya bal ka warrama adduun halkaasoo maraya ninkii ciise reer dirdhabeel la yidhi waxaa la arkay rag rag wax ka dayahaya adduunkan waa halaabay golxabkiib isku kala goy waa isdilay ballabkan aanad joogayn buur adduunka rag wax laga daahayo meel lagu noolaa ma aha buu torrib ismare waa la xabaalay wixii noocaas ahaabaa laydinka dhaadhicinoo dastuur laydinka dhigayaayoo soomaaliya laga hirgelinayaa oo meel laga wada oo inaman islaam sheeganaya difaacahayaan haddaan caawa iska lalaadso dha kuwaas waa gaal waxday wadaadka u waashay weligiiba takfiir khaarijuu ahaa oo dadka gaalaysiiya marka meel aad u socotaan lama garanayo waxay selafku isku waafaqeen inuu xaaraan yahay ilaahay iyo rasuulkiisuna caddeeya inuu xaaraan yahay baa laga la ammaanaya oo dhaqaalo lagu bixin oo dastuur lagu ilaalin oo ninkii wax ka sheega uu yahay wadaad xume dibu socoda rajcia u baahan ummadda in la soo gaadhsiiyo hawsha aad iskaga ilaaliya marka yaan lagu khaldan masalada iyada idan heesta muxaramada ah waxaa lagu yaqaanaa inay wadato tahyiij iyo tamqiid iyo taksiir iyo tashwiiq iyo iskugu yeedhid xumo laiskugu yeedhayo dad lagu weerarayo idan saasuu sheekhu u qayda oo ku yidhi baabu ruksati fi اllacibi اladii laa macsiyata fiih fi ayam lciid wuu kuu qayday xadiidkaa qayde walaysataa bimuqaniyatayn hadday muqaniyatayn yihiin xaaraan buu noqon lahaa hinaha noocaas inuu xaaraam yahay waa asal muqarara cinda asaxaaba abubakar baad ka arki doontaa suu u radiyo nabiga horaan u sheegay u caddeeyey faqaala abubakar wuxuu yidhi markuu gabdhihii oo durbaan yar garaacahaya dufigu waxaa shardi ah markuu bannaan yahay fi lacyaad inuu afka ka xidhan yahay dhan ee saanta ama maqaarka afka lagaga xidha lagu dahaadho afka lagaga gaadho haddii dhan kale uu ka xidhan yahay mishar baa la yidhaahdaa waa xaaraan bilijmac dufku waa durbaankii durbaankii reemiiga wey reetuuleedka waa maxay qori weynoo xaggan ka duleela baad afka kaga xidhi saan yaroo weyl kaa dhimatay iyo waxar kaa manqatay baad intaad ku xidhaysa ka garaacaysa ma cod quruxsano gowgow bilaasha weeye xoogu geeraaroo hawshaad ku qanna waa ku darsanaysa laakiin hadduu laba dhinac ka xidhan yahay toobdo weyn baa ka soo bixi wuuna quruxsan yahay wuuna danani markaasoo kale mishar baa leeyahay cinda ahlicilmi kaasoo waa xaaraan bilijmac hadduu shalamshalam leeyahay oo dhagaha laga suura biro iyo birqalax kale iyo alaab codkii qurxinaysa oo jalaaji laga lalmiyo duf lama yidhaha waa mismaar ama macaasiftuu galaya waa inaad fahantaan dufka laga hadli waa durbaan ree miyigeennii ree tuuleedkii ahaa geed la xordo oo deedn xaggan ka bannaan oo afkan lagaga xidho lagaga dahaadho ama lagu afgaaro saan yaroo kadibna qool lagu garaaco ama irba lagu garaaco ama olyar lagu garaaco ama gacanba lagu garaaco haddii la rabo alaabtan habaysan ee wasaaradu soo saarhayaan ee ciyaal suuqa ay sameeyaan ayagu kuwa ayagu muran malayna xaaraan yihiin idan ma huwa alaslu fi اdufi وآلات المعازف وجميع آلات اللهو inaad fahantaan ma raba الأصل فيها waa التaxriim shay walba durbaanka aan kuu sheegay durbaan remiyiga allah ka dhigo wax walba aalaat lahwi ah ama qalab hees ah iyo qalab buraanbura oo dhan asal waa inuu xaaraan yahay laga soo reebi maayo wuxuu shaaricu soo reeb waxaan ka ahay alaslu fiihi aalaatu lahwi weeye waa macaasif oo waxaan loo baahnayn waa edabdarro waa wakhti dhumis munaasabad gooni ah ayaa loo bannaynaya shan munaasabay culammadu sheegeen afar axaadiis baa ku aasaxday midna salafkay ka sugan tahay munaasabada koobaad waa markay ciid tahay munaasabatualciid ta hadda marayna wey wixii asalkiisu xaaraamta ahaa maalinka yowmulfarx wa suruurka ah xoguu maanse aan ummadda aafaynin xumaanaan xambaarsanayn zinan ummaddaan ugu yeelin iyo fuxshiga dhaqanxumo in qajacgabdhuhu ay ka sii noo buraanburaan wiilashu maalinka gabyaan la bootin dhisto la orotamo la ciyaaro reer koonfureedka aad u ciyaari jireen anagu ciidmaba ciyaarre ayagu nin walba maalinkaa sharibkiisii iyo iyo waalada iyo alaab bay sii daynayaan ree qolyahan reewaamadu iyagu baalay sajac yidhaahdaan iyo saar iyo alaab bay ka sii daayaan almuhim kaas maalinka waa loogol yahay waa maalin khaas ah nusuus baa ku timi labaad arooska xilli aroos hadduu jiro durbaanka iyo xoogo qajaca oon xadgudub lahayn waa lagu dhufanaya midda saddexaad ruux maqnaa oo la sugaya aadna loo jeclaa oo soo galay waa loo buraamxoogo waa loogu dhufan karaa dhaanto aan rag iyo dumar ka koobnayn oo rag bas ah wanaagna la qaadahayo xoogow ama ninkaa lagu ammaano ama farxigtiis hala sheego eedna nusuus baa ku timid waxaa ka mid a ah, nebi maxamed markuu madiina soo galay xadiidka anas aynu ku fi sunan abu daawuud nabigu markuu madiina soo galay nimankii xabashiya madiina ku noolaa ayaa ka hortagay oo nabiga u gabiyey oo eh, xogow maansahawleeda ku dhuftay maansafarax ku dhuftay iyagoo leh jaaa muxamadun wahuwa cabdun saalixu bay af axmaali ku sheegahayeen markaasuu nabigu uhi maxay nabiga afamaari muusan aqoonini maxay leeyihiin nimankan bardoodamaaya eebada iyo warmaha la ordaya xagganna ee maansada tirinaya nabi allo waxay leeyihin baa la jaaa muxamadun wahuwa cabdun saalixun riwaayo kale waxay leeyihiin abalqaasim ayiba nabigu farahu ka qaaday midda afraad saddex baa idiin sheegay munaasabat اlciid munaasabat اlcurs munaasabatu quduumi haa'ibin quduumu haa'ib waxaa kaloo afar ah hadday haweenay ku nadarto sheekh hebel meel hebla lagu dhibay baa la asagoo nabad qaba hadduu yimaado ilaahay waxaan sharda u galay inaan durbaan iyo buraanbur iyo alaas oogu dhufto hadday tirada gabadhu waxaa waa kuwa dadku nabadu yimide ku dhufso hawshaadii nadarkaada oobso baa leeh nebi maxamed baa duuy calayhi salaatu nabigu daahay gabadh ansaaraduba waxay tiri nabi maxamed hadduu ilaahay nabad ku soo celiyo waxaa igu ballan ah inaan buraanbur u qaado madaxiisana intaan la dul istaago durbaan aan ka mashxaradoon ku garaacdo nabigoo nabad qabo oo soo guulaystay afka soo buxsadoo gaala jabiyey ayaa yimid durbaankeedii bay soo qaaatay buraanburkeedi dhawaa sidee maxay nabaalo waa nadira iga leexo maxaad ku saasaana yidhi nabigu waa u fadhiistay durbaankeedii bay garaacatay mashxaradkeedii gabaygeedii bay ku dhufsatay alwafaau biاnadir cinda alcurs cinda alciid cinda quduumi haa'ibin afarta nusuus baa ku timid midka شhanaaday slku xadii ضaciifana ku yimid slkuna ay sheegeen صaxaabiya taabiciinba cinda alkhitaan kurayda maalinka la gudahayo ee meel inta laiskugu keen la gudahayo salafku waxay samayn jireen buraanbur bay gabdhuhu qaadi jireen oo waa loo gebi jiro oo kii fulayga ah waa lagu orin jiray ninka adkaystay indhahas geliyana alaab baa loogu dhufan jiray gabdhuhuna waa lamid haddii la gudahayo labtirkood way samayn jireen waxaa lagu halmaansiinaya xanuunka laxawga buraanbur baa loo qaaday oo waa loo ciyaari oo waxaa weeye ilawlahan kawbiyada idinku hadda keenteen xisaabahan ma jiri waagi hore adoo idhahdo shanta yihiin umbaa intii qundulka lagu jida jaf soma garanaysaa dhibki jire rafaadki dhiigjoojir xataa ma jiri shantaa munaasabadood weeye waxaan la qaadayna waa inuu asal bannaan yahay macnaa xunna una xambaarsanayn xumaanna ummadda aan lagu yeelin xidna aan lagu dulmaynin faqaala abu bakr wuxuu lianna alasla fi اlalcaabi wاlmalaahi wاlmacaazif waaalaat اllahwi cinda الsalaf waa maxay wالصaxaaba الtaxriim asalkii buu sayidina abubakr ka duulaya waxaa ka maqan marka istinihi ayuusan markaa xusuusnay oon ku baraarugin faqaala abu bakr wuxuu yidhi abimusmuuri الshayطaani shayطaan turumbadii iyo garrigii miyaad fii beyti rasuul ee guriga rasuulku ku haysaanbu labadii gabdhood xoogu buraanburi caaishana ay ka dhegaysanaysay buraanburkii ee wuxuu idhi ma nebi maxamed gurigiisibaad caaishu maanta soo geliseen kataar iyo kabankii shaydaan baad dhax keenteen wadalika fii yowmi ciidin u fiirsa caaisho waxay ku leedahay wadalika fii yowmi ciidin iyadu waxay haysaa rukhsaday haysaa sayidina abubakar muxuu ka duulahayaa asalkii faqaala rasuula rasuulka ilaahi wuxuu yidhi yaa abaabakar abaabakarow inna likulli qawmin ciidan ummad walba ciid bay leedahay wa haadaa ciiduna tanna waa ciidda iyada gabdhaha faraha ka qaad qajac ha ka sii yeedheh durbaankooda iska wateer waxadaanaahu yaxya bnu yaxya wabu quraybin jamiican can abi mucaawiyata can hishaam ibni curwat badlsnaadi naxwa wa fiihi sanadkan dambe laba gabdhoo addoommaho talcabaani ku ciyaaraya bidufin durbaan ku ciyaaraya cinda nasa waxaynu ku soo marray talcabaani bidufayni tadribaani bidufayni tana durbaan bay haysata tana durbaan bay haysata وxadثnي hاrون بن سعيid الأyلي xadna بن عبد الله أخبرnي cم بن xاrث أن بن شhاب الزهري xadaثه can curwata ibnu shahaab baa camr u tabinaya xadiidka oga tabinaya curwe can caaisha radi allahu tacala canha ana abaa bakr dakhala calayha abu bakar baa u soo galay waa aabbaheeda wa cindaha iyadoo caaisho uu ag jooga jaariyatan laba addoomey ama laba gabdhoodoo yar yara fii ayaami minan maalmihii mino ayaamu tashriiq maalinkii tobnaad labiyo toban saddex tobnaadkii wey tuhaniyaani buraanburaya wa tadribaani durbaan garaacaya wa rasuul lah rasuulka ilahna musajan nabi maxamed sal lay slam xilmigiisii iyo xikmadiisa u fiirso nebigu waa kasii waa issuduubay darbiguna u sii jeesaday ma dhagaysanayo gabdhaha burambarkooda gubgubtooda waxay wataan inuusan lahwi iyo durbaan uusan danaynin nabigu waa dhaqan geliyey waana kasii jeesa maruna isku duduubay ayaga inuu ka yaxiixina gabdhihii foodada inuu ka yaxiina waa diidan yahay nin weynu nabi ama caalima kusoo fiirinaya foodlayda wax ma tirtiran karto waxna ma gargaraaci karto ood indhaha ku soo taagto haddaad ka sii jeedsato ood iska mashquuliso intaad sii jeedo xoogo ka siin karaa nabigu waa ka sii jeedsaday maradu isku duuduubay derbigu wejiga aadiyey maalinku waa maalin ciid xoogogan qajacda waa la ogol yahay gabdhin ha ka yaxyeen waa iska daayeen wuxuu jamciyey inuu muujiyo inuusan nabigu siinaynin wax danayn ah iyo qalbi ah hawshan lahwiga ah ayagina ooma diidin aduu sheegay inaad indhaha ku taagto fiirsatay iyo inaad kala fiijiso wax u dhexeeya ma jiro nabigu sidaa ma yihin calayhi salaatu wasalaam abubakar marka sidaasa asugu yeelo wuxuu ihi asalkii ka duulaya tuqaniyaani buraanburaya watadribaani durbaan garaacayn wa rasuula sal lay slam musajan uu ku duduuban ay muqaan biawbihi maradiisii fantaharahumaa waxaa gulguuloo canaantay labadii gabdhood abubakar baa canaantay fakashafa rasuul اlah rasuulka ilaahi wuxuu fayday canhu ay can wajhi kama fii riwaayati الzuhri wa fii riwaayati hayrihi kashafa can rasihi can wajhi can rasi wejigu madaxuu ka tirsan yahay isma diidayaan nabigu isagoo dhan buu maradu isku duwaa isqariyey wa qaala wuxuu nabigu ku yidhi abubakar dachumaa ya ababakar abubakar oo labada gabdhood iska daa maxaa yeele looda nabi allow soo asal ma ahayn lahowgii iyo dufow inuu xaaraan yahay u fiirsa tacliilka fainaha ayaamu ciidin qaacido kuliyaad haysataa sax weeye laakiin laha istinaa'aatun waxbaanu ka soo reebayno faina ayaamu ciid nabigu wuxuu tilmaamay maalmaha maalmahan ka ahayn inay xaaraantao asalka abubakar uu saxan yahay ayib abubakar nebi maxamed oo jooga maxay ku keenay in uu gabdhihii munkarkii uu u arkahayay inuu munkarya uu ka radiyo oo uu ka hortago oo uu inuu jiifo calayhi salaatu wasalaam waa dudumina nabigu waana sii jir derbigu ku sii jeeda wuxuus yidhi nabigii hawshan maba ogaba korkiisaa munkar lagu samaynayaa caaishana waa gabar yaroo hawshu markaa markay u baranta waa han iyo toban jir caaisho kay baranta han iyo toban jir dhowr iyo toban jir wey hawshu way fuudaysatay buu isjiri markaasuu hawshii ka dhex goojiyey ayib wa qaala waxay tii ra'aytu rasuul lah rasuulka baan arkay intaas maalinka ciidda ah oo gabdhaha ay durbaanka garaacayeen besa ma ahee niman ciyaarahay oo bardoodamay oo baytamhay oo bayraqaya masaajidka gudihiisa ayaabaan daawaday tiri caaisho maalin ra'aytu rasuul rasuulka ilahi baan arkay yasturunii igu qarinhayo igu asturaya biridaa'i gu'iisa igu asturaya oo ragga arki lahaa igaga asturaya wa ana andur anoo daawanaya ila xabashati xabashadii nimankan xabashada ay ka hadlaysa wafdigii xabasha laba goor bay xabashadu ciyaareenoo caana markuu nabigu yimid nimankii addoonta ahaa ee ama xorta ahaa ee ku noolaa xabashi badan baa ku noolayd amxaaro badan baa ku noolay xilligii nabi maxamed madiina maka jirtay oo muslimiinna lahaa nasaarana lahaa ayaa joogi jira xilligii saxaabadu intay xabasha soo noqdeenna kuwo badan baaba ka daba yimid way joogeen waddan way ku noolaayeen way ka shaqaysan jireen qolyaa waxayba sheegayaan xabashida la sheegayo muariiina xabashada la sheegay xilliga nebi maxamed ciyaaraysay ee baytamaysay bardoodamaysay inay soomaali ahaayeen lannu xabashida xilligaa joogtay ee carab dhex joogtay ee ansaar dhex joogtay ee maka iyo ku noolayd ee bariga afrika ka iman jirtay marka la tilmaamo tilmaan sumayd baa laga bixiyaa mid axmaara lagama bixiyo niman dhaadheer oo dhudhuuban oo madmadow oo adkaysi badan oo geela jecel oo geela la raacsado xilliga dagaal iyo duulimaadna aan laga maarmin bay nimanka xabashi lagu odhan jiray dhulkaa joogay xabashi mana dhuudhuubna mana madmadooba casiin bay u badan tahay carab bay u egyihiin geella ma jeclo mana gabyaan duulaanka miyigana mana dhaadheero nimankaas taariikhdooda la sheegayo mu'arikhiintu waxay leeyihiin waa soomaali nimanka laydin sheegayo hadday dhaafto waa canfarta yidhahde nimankan tanaaqisha le canfartaa ah wey laakiin nimankan xabashida bakt ee cunaa hilibka caydhiinka ah, eega gaabanee yemaniyiinta u eg yeman bay qaraaba yihiin somaali shuqulkuma lehe ya lowleymay waa qoti geelba weligood maysa arage geel nin cuna nin bahal cuna iyaga waa u siman yahayba almuhim intaas waa taarikhdan ka fiiriya ima khusaysaade waxay nimanka xabashida marka waxay soo iyagu wafdi ay yimaadeen wafdi ka yimid dalkoodii bay yimaadeen sanadkii toddobaad ee hijrada markay madiine yimaadeen oo ay wafdi-aan ku yimaadeen iyagoo muslimiin oo islaamkii diinta soo galay iyo waxaa isku beegmay maalin ciideed bay la kulmeen ciidda bay marka ciyaareen hawlahoodii ayib sanadka toddobaad hijraday ahayd sanadka toddobaad hijrada marka umuna caaisha maxay jirtaa u badnaan شan iyo toban lix iyo toban jir wey waa gabadh yar markuu nabigu soo galana waa inaga soo sheegay xadiidka anas fi sunan abi daawud bisanadin saxiixin baa asna ku yimid wahum yalcabuuna ayagoo ciyaaraya wa ana jaariyatan gabadh yar baan anugu ahaa faqduruu qiyaasay tir hooyadeen qadra aljaariyati alcaribati alxadiiati sinni waxaad qiyaastaan bay tidhi gabadh yar alcariba jecel weeye ciyaarta iyo lahwiga jecel alxadiiati sinni da'yar gabadh da'yar oo lahwii ciyaartana jecel in intee la bay ciyaari ka daashaa iyo wax daawasho wakhti dheer bay qadanaysaa w haweenka waaweyn markay intii arfiyaan inbaa beegu xanuunay marna inaga ka bay laakiin foodada yararka maanto dhan meeshaas inay taagnadaan bay rabaanoo fiirsadaan faqdiruu waxaad qiyaastaan qadra alxaaja cafan qadra aljaariya qadra maxabat aljaariya weeye gabadh yar jacaylkay jeceshahay alcarib ay almuxabiba aw اlmuxababa lilahwi alcaribada aad baa lagu dagaalama man male niman baa macno noocaasa weliba garan mayno lanna caribada asalkeed waxaa la yidhahdaa dumarka ragooda isjeclaysiiye raga jeclee caruubka la yidhaahdo somaaliga way la baxda caruub gabdhaha hata u bixiyaan laakiin macnaha halkan ay ku leedahay waa in la yidhaahdo gabadh yaroo jecel oo danaynaysa ciyaarta le alxadiida sindayar badinku qiyaasay tir waxay ujeedinay u leedahay in badan baan ciyaarta daawanayay nabiguna uu ii taagnaa uu igu qaranayay gu'iisa igu asturay san lai arag wejigayga iyo kalxamahayga iyo madaxayga loo arag idan ciyaartu iyo maansa hawleedka iyo midda ammaanta iyo maansa faraxeedku ee suruurka lagu muujinaya maalinka way bannaan tahay bidufin aw min hayri dufin intu way bannaan tahay wey waana mustathnaa min alqaacida alcaam baa loo jeeda وxadaثna abu طاahir أhbarani wahb cabdالlah أhbarani yunis ibn يزيد الأyl بن شhahاب الزurي can curwaة بن زubayr qaala wuxuu hi curwa qaala caaئiشha wallahi laqad ra'aytu wallaahi laqad ra'aytu allaan ku dhaartay waxaan arkaya rasul rasulka sal slam yaquumu istaaganoo taagan calaa baabi xujratii gurigayga albaabkiisa qolkayga albaabkiisa taagan ee masjidka ku soo jeeda ku furaa wاlxabashatu muslimiintii xabashadana yalcabuuna ay ku ciyaarayaan ay ku baytamayaan bixiraabihim eebooyinkooda jamcu xarba xarbaduna waa eebada yarka waranka yarka ee ruuxa kuu dhow lagu tumaatiyo wey ama kaa lagu tuuro waranku ka yaryahay fii masjidi rasuullah rasuulka ilahi masjidkiisa ay ku ciyaarayaan weliba yasturunii biridaayi gu-iisa igu qarinaya likay andura saanu eega darteed ilaa lacibim ciyaartooda iyo ayaga boodboodkooda uma yaquumu nabigu waa istaaga jiray intaasuu taagnaan jiray min ajli dartay xataa akuuna ilaa aan ana anugu allatii ansarif midda dhaqaaqday intay daashay iska dhaqaaqday inta ilaa anugu ka noqdoon ka dhaqaaqo nabigu waa ii taagnaabay jir meelo kale ku cadis hooyadan ciyaar jacayl igama ahayne eh. waxaan rabay tiri haweenka layla qaba inay maqlaan nabi maxamed inuu intaa ii taagnaa oo maray igu aastoon ciyaar daawanhayo oy samraan haweenkay la tartamahaya ee dabka igu shidahaya meel kale hoyada ku sheegta faqduruu qiyaasay tiri qadar aljaariya gabadh jacaylkay jeceshahay ciyaar alxadiiati sinni da'yar xariisatan ku dadaalaysoo jecel calallahwi ciyaarta iyo bardoodanka idan macanihiin bay hayeen socoysay dariiqan ka soo celisay waxaa marka ku jira maalinka xataa masaajidka gudihiisa in haddaan muslimiin tukanaysiiyo nin qur'aan la mashquulin in lagu ciyaari karo ciyaar marka masaajidka aan bah dilaynin oo waran iyo tababarasho hawlo jihaad iyo toog dhigasho ay tahay ayib waa inay tahay wasiila min wasaa'il aljihaad ay tahay shardi ah leanna nimanka waxay ku ciyaarahayeen togdhisad iyo warmaha inaan sida lagugu dhufto ama laiskaga difaacayso ama loo tuura ay ku ciyaarayeen xadaثnي hاrون بن سعيid الأyلي ويuنس بن عبدالأعلى عفوا السdفي واللفظ waana msriye واللفظ لhاrون lفdiga hاrون baa iska le يuنس ma laha قاala waxay labadaa wadaad xadaثna بن عبدالله أخبرنا cم بن xاrث المسر أبو أمية أن محمد عبدالرحمن نوفل بن الأسود الأسدي xadaثahu محamed baa wuxuu u sheegay cmr can curwa oga tabiye can caaisha radi allahu taala waxay tidhi dala rasuul rasuulka ilah baa soo galay wa cindii jaariyatan anuu laba gabdhood ila joogaan tuhaniyaani buraanburaya bihinaa'i bucaaa maansadii laga tiriya dagaalka bucaa fadajaca cala alfiraash firaashkii buu nabigu ku seexday wa xawala wajahu wejigiisina nabigu waa leexiyo derbigu aadiyey iraashkiibuu ku seexday wejigiisina waa sii jeeda derbigu nabigu u sii jeesa taagan yihin fadakhala abubakar baa soo galay fantaharanii markaasu aniga i gulgula ee canaantay maxaa yeelay ayada hawshan samayso oo dahirgelisa gabdhuhuna way buranburayaan caaishana hawsha way u haysaa ayadaa u yeedhay marka saasuu u gulguulay wa qaala wuxuuna yidhi riwaayada bukhaari fantaharahumaa sayidina abubakar wuxuu canaantay labada gabdhon nabaxa buu meesh maxaa dhigay nabi maxamed baa jiifa ayib wa qaala wuxuuna yidhi mizmaaru shaydaan ee miyaa cinda rasuullah rasulka ilah lagu haya ku hesaysaan fa aqbala calayhi rasuul rasuulka ilaahay oo isduduubay wanaga soo marray ee furaashkana ku jiifay wejigana derbiga u sii jeeday xaggana madaxa qarsaday yaa wuxuu ku yidhi abubakar fa faqaala dachumaa daa buuhi falammaa hafala abubakar markuu iska daayey oo nabi maxamed ku mashquulo nabigu la sheekaysanayo hamastuma waan qanjiday hoos baan ooga ishaaray tidhi hoos baan gacanta tay qandhufateeda kaco ortay socdo hwshu waa laisku dacareeyey fakharajataa waa baxeen wa kaana yowma ciidin hooyadan cilada iyo sababka ku kalifa inay hawsha ogolaato way inoo sheegaysaa maalin ciideed oo hawshaa ay bannaan tahay yay ahayd ee aabbaheed bay diidday inay hadalka ku celiso yalcabu الsuudaanu nimanka madmadow waxay ku ciyaarahayeen bidaraqi gaashaamo daraq waa jamcu darqa waana gaashaanka iyo wlxiraabi eebooyinka yaryarka waa warmaha yararkaa waa jamcu xarba ayb daraqu marka waa gaashaanka laga sameeyey idiinta iyo maqaarka haddii bir iyo geedi waaa laga sameeye lama yidhado daraq lama yidhahdo idan faima sa'altu rasuul allah nimanka markay ciyaarayeen sudaanta xabashidii aan soo marteen waaya waxa loo jeedo ama soomaalida waxay doonama noqoteen ma altu rasuula rasuulka ilah in anugu weydiiyeyo cafwan faima sa'altu rasuul allah in anugu rasuulka weydiiyey iyo waima qaala li labadaa mid weydiy inaan anagu codsaday oo nabi alloo dhihi ciirta ma fiidsan kara anu aan idhi iyo inuu nabigu ila maagay waa midood bay jiri waima qaala nabigu inuu yidhi bay ahayd tashtahiina ma doonaysaa tandur inaad eegto daawata ciyaartan qultu nacam haa baan idhi bay wara'ahu gadaashiisu nabigu istaajiyey khadii dhabankaygu calaa khadii buu ku beegnaa nabiga ka dheeraayo maysan gaain waa kala cadaynaysa garabkiisa nabigu soo gaadhay ayb marna nabigaaba isu gaaminayey khadii dhabankaygu calaa khadii dhabankiisu ku aadanaa wahuwa yaquul asagoo leh duunakum wada ciyaartiinna yaa bani arfida ree arfido arfidadu marka waa ayadii ay ka farcameen xabashiduna waa la yidhahdaa maye waa awowgoodna waa la sheegaa ayib sayidun ma noqotee duunakum waa maxay ciyaartiinna wada waha kala goynina caaisha si fiican ha u daawatee xataa idaa maliltu markaan daalay qaala waxaan idhi xasbuka nabi allow intana igu filan qaalow cafwan qaala nabi wuxuu idhi xasbuki intanaa kugu filan caaisha xasbuki baas markaan daalay nabigu waa kugu filanta cafwan ma kugu filan tahay waa su'aal qultu waxaan nacam haa nabi allo waa igu filan tahay qaala wuxuu idhi fadhab orod gurigaada gal ku noqoqolkaadii waxaa xadiidka marka ku jira in dumarku ay fiirsan karaan rag ciyaaraya oon cawro muujinaynin xumaanna aan samaynaynin inay fiirsan karaan waa markaan weliba fitna laga baqaynin haddaan fitna laga baqaynin kuwan ciyaartooda ayagu lama fiirsan kara kubada ciyaara waa xaaraan in la fiirsado maxaa yeelay he cawradoodaa muuqata xiliyahooda iyo bahalkooda baa bannaanka yaalla intay isku geejiyeen iska badaa cawrada kale boodihii fuulinka iska daayay xisaabyo kalaba muuqanay marka ay kuwaas iskaba joojiya waxaa laga hadlayaa dad asturan baa laga hadlayaa oo toog dhisanaya ama oratamaya ama barta way fiirsan karaan haddaan fina laga baqay waxaa kaloo ku jira waalidku ilmihiisa xataa gurigii wiilkii sodogi uu ahaabo inuu ku canaanan karo oo gabadha ha weynaa ta yaraatee aad idabteeda iyo ka warqabkeeda aan ku diidayn inay guursatay oy gurigeedii joogto odaygood oyd ceebeed weeye muxuu gabadha ka doonay oo gurigeeda ugu soo canaanhaya meesha ma taallo duqosreerka soo booda hadduu gabadhiisii idabdarro ku arko iyo wuxuu qoonsado uu ka caanan karaa waliba ninkii qabay oo fadhiya buu u gacan dhaafi karaa siduu sameeyey sayidina abubakar nabigu kuma qoonsanin muxuu kala hadla keliya anaaba joogin maxaad gabadhayda ka rabtaa nabigu ma dhihin wuxuu kala hadla keliya masaladan buu ka saxay sharciyan aan buu ka saxay ahayd maanta waa ciide ka qaad haddii laakiin caaisha khalad ay samayn lahay nabigu kuma qoonsadeen hawsha ayadaa oo kiiba gacan qaaday qudeeyey hadda ka hor caaisha sayidina abubakar nebi maxamed oo dhabteeda ku jiif waad garanaysaa taabay way ku jirtaa waxaa kaloo ku jira haddii wadaadkii ama ninkii odaygahaa aad is leedahay shay khalado lagu samaynayo ma arko inaad adugu u gacan dhaafi karto oo hawsha aysan ahayn meeqaan xumo iyo eedab xumo iyo aysan ahayn sayidina abubakr wuxuu in munkar meesha lagu samaynayo nabiguna uusan ka warqabin oo uu jiifo oo markaa uusan ka warqabin asagaa u istaagay haddaad istiraad odaygu ama sheekhu hawshan ma oga xumaanta ah ardaygu waa ka hadli karaa gacandhaaf iyo aanshi xumo bal waa xurmayn sheekhii iyo wadaadkii odayga la xurmeeyo ila waxaa la ilaalinaya waa diintii iyo asagu hawshu watay weeye xadaثna زهير بن حرب xadana جميل عبد الحميد الضبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى قالت waxay tiro yadin jaaءa waxaa yimid xabashun baa yimid yazfinuuna ayagoo boodboodaya yazfinuuna ay yahibuun boodboodka weeye fii yowmi ciidin maalin ciideed وأsل الزفن اللacب والdفع زفنku asalkiisu aslu zafni cafwan azafni asalkiisu waa addafcu wallacib inaan ciyaarno isturo oon isqabanno oon aan iska hor nimaadno laba kooxood loo dagaalamo golayeenno oo kale iyo wixii la halmaada fii yowmi ciidin maalin ciideed oo artayna qolyaha laba kooxood bay noqonayaan haweenku markay buranburayaan laba kooxood bay noqonayaan way kala way isu baxaayaan fi lmasjidi fadacaani nabigaa ii yeedhay ra'si madaxaygii baan waxaan dhigay calaa mankibi garabkiisaan soo gaadhsin fa jacaltu waxaan gudagalay anduru inaan eegay ilaa lacibi ciyaartoodii ciyaartaan fiirinaya ragga danka ma mana fiirinba hooyadan ku tidhi xataa kuntu ilaa aan noqdabat ana anugu allati middii oo ansarifu ka leexato ka weecata caninadari ilayhim e, eegmadooda iyo fiirintooda daawashadooda sababkiisaa u yeeshana meelo kale ku sheegtay riwaayadii wayna iman doontaa fii kitaab nikaax buaarina fi kitaab cid buu ku sheega isagu waxaadana yaxya bnu yaxya qaal ahbarna yaxya bnu zakariya ibn abi zaa'ida xa waxaadana ibnu numer muxamed xaadana maxamed bn bishr alcabdi kilaahuma ibn abi zaa'ide iyo maxamed bn bishr بن بشر العبد كلاهما ابن أبي زائدة محمد بن بشر عن هشام بن كقاتين بهذا الإسناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وياد ولم يذكر لبدا وداد أو ابن بشر ابن أبي زايد ما يسن شيء في المسجد أو حقوق قابسدين جاء حبش يزفنون في يوم عيد فدعاني النبي في المسجد ما يسن قدرون وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم جماعة صدح عن أبي عاصم واللفظ لعقبة لفظ عقبة أسكره قال وحول عقبة حدثنا أبو عاصم بن كو كان عن بيداذن عن ابن جريج قال أخبرني عطاء بن أبي رباح أخبرني عبيد بن عمير بن أبي قتادة بن سعيد أخبرتني عائشة عائشة وحيشكت أنها قالت إني كنت لي للعابين كو عياري وحبشد عياري أرنتو ذو وحي كتري وددت وحان شعلان لها أني أراهم إن أنا أركيو عياري qaalad waxay tidhi caaisho faqama rasuula tan waxay caddaysay marka iyadoon ay codsatay shikigii hore ahaa inaan igu codsaday iyo inuu nabigu ii bandhiga garan mahaye laakiin waan daawaday tan inay iyadu codsatay caddaynaysa riwaayada cubayd bn cumayr faqaama rasuul rasuulka ilaahi baa istaagay albaabkii istaagay oo qumtu cala albaabi anna albaabkii kadinkii baan istaagay anduru anoo eegayo iyaga ka daawanaya bayna udunayhi wa caatiqihi nabiga dhagtiisa iyo degtiisa intu udhaxaysa meeshaan degtiisa ee tunka ah ayaa intaan soo saaray baan ka daawanayay go'buuna markaa nabigu ugu asturayey saan loo arag jirkeeda iyo wahum yalcabuuna ayagoo ku ciyaaraya fi lmasjid masjid gudihiisa qaala cataa wuxuu yidhi kuwa ciyaaraya fursun reer faris iyo bay ahaayeen aw amase xabashun soomaaliba ama etoobiyan bay ahaayeen qaala wuxuu idhi soomaalida waa diidantiina waa saare ya xilligaa inaad joogtiin baad diidantiin miya maya waad ka horrayseen xilligaas warkiinnu ma dhowo hal oday baadna ka timaadeen wax kaleed sheegaysaan waxba kama jiraan almuhim wa qaala lii ibnu cutayq ibnu catiiq ibnu catiiq wuxuu igu yidhi cataaba wuxuu odhanayaa wa qaala lii ibnu catiiq wuxuu igu yidhi bal xabashun bay ahaayeen eraaniyadii farisiin ma ahayn xabashi bay ahaayeen ayib ibnu catiiqa marka inuu khata yahay baa muuqanayso waa ibnu cumayr ibnu umayroo sheekhu caaa weeye ibnu cataa kusoo maray sanadka nin ku jira ma ah almuhim ciiddan ayada a wadaadda riwaayad tabaraan waxay sheegtay inay ahayd ciidu yowma caashuuraa caashuuraa waxay ahayd ciid fi ljaahiliya bay ahayd ahlu kitaab iyo cinda almushrikiinba way ahayd marka ciiddaa inay ahayd bay yuu tilmaama isagu riwaayadiisa tabaraani laakiin riwaayadu saxiixan baa ka saxanoo ciiddu inay ahayd ciidu fitri aw adxa labadaa mid weeye maxaa yeelay xadiidka cadaynaya min xadiii caaisha fii musnad axmed waayrihi ina likulli qowmin ciidan haddaynu marayn ina likulli qowmin ciidan ciidaan la gooynin hada ciiduna nabigu yidhi waa ciiduu noo idaafeeyey nabigu annaga noo aaniyey tashriifan wa tabyiinan wa tacyiinan oo ciidulislaam ah waana ciidu fitrin aw ciidu adxa wey ciid kale ma noqon karto marka riwaayada abaraani oo daciifa ayb ayib وحدثني محمد رافع القشيري وعبد بن حميد قال عبد وحود أخبرنا وقال ابن رافع وحود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وحول صحابيك بينما الحبشة حل يقولي حبشدها يلعبون عياريان عند رسول الله بحرام ايبضود iyo warmahooda yararka إذ idakhala waxaa mudso yidhi soo galay masaajidkii iyo gurigii cumar khaaab baa soo galay fa ahwa wuxuu laacay sayidina cumar ila alxasbaa'i quruxi tamuuxiyi niiska masaajidka yaallaybu xantoobsaday muxuu rabaa yaxsibuhum biha inuu ku quruxo ku sayduu rabaa oo ku halgaado oo dhaa joojiyii ciyaarta masaajid baaba ku ciyaaraysaa faqaala lahu wuxuu ku dachum yaa cumar faraha ka qaad daag nimankan daag saa darteed xadiidkii axmed iyo hayrkii adii caaisho asidan waxaa ku timid inuu nabigu yidhi dachum yaa cumar litaclama yahuudu say yahuud u ogaato anna fii diinina fusxatan diintanaeda waxaa ku jira waasacnimo inii ursultu bixaniifiyatin samxatin axmed iyo iyo saraaj baa wariyey bisanadin xasan nabigu wuxuu yidhi diintayadu yahuud maxaa lagu yaqaanaa nabigu nasaara ma soo qaadin yuhuud maxaa lagu yaqaanaa tashdiid iyo wax dhudhuujin iyo wax adkayn meelaha kalena xiyal iyo balaayaa lagu yaqaana wax ku bannaystaan nabig wuxuu hi anigu waxaa laga soo diin fasiixa bimacnaa samxa ah samxatun fi اlcamali wاlmumaarasa tatbiiq bay culammadu yidhaahdeen diinta islaamka diin ka sahlan in lagu dhaqmo ma ay jirto ayi shay oo sharcigu ku faray ama na amray inaannu ka tagno waa shay sahlan in lagu dhaqmo ama laga tago hadduu shaygu munkar yahay hadduu waajib yahayna waa sahlan tahay samxatun fi اlcamali wاlmumaarasa xaniifiyaة fi اlictiqaadi wالtawxiid وأشد الشhراaئع في baaب التwxيid dariica yaro min daraaci shirki bay shareecadu meelaad ka istaagaysaa qaraafi wuxuu yidhi markaan shareecada baaray tawaariikh التashriic waxaan ogaaday buui fi nafaisku sidaa ku leeyahay أna شhariicaة الإسلام wa أشhد الشharaa'ici في baabi التwxيid وأsهلha في baabi الفuruuع والcamل والتطبيق والmumaarasة waa runtii kadalika buu nabku kuu sheegay litaclama yahuudu أna fii diinina fusxatan ay sicatan إنii ursiltu bxaniifiyaة في التwxiid والmuctaqad samxaة في اlcamل والmumaarasa dad arta marka nin furuucdii iyo camaliyaadkii iyo adkaynaya iyo sulukiyaadka adkaynaya dhuujinaya tawxiidkii iyo shirkigana fududaynaya wuxuu u shaqaynayaa cagsi u shaqaynaya diin yahuudeed buu wataa iyo waxaana shuqul ku lahayn diin majuus wallahu subxaanahu wa tacala aclam halkaa inoo joogo cashirkuna habeen dambe ma jiro insha allah kitaabu listisqa waxaynu ka bilaabi doonaa axadda soo socota insha allah